dhinto nabi kale alla soo saari jiray ayagaa siyaasadda hayey nabiyaalkaa siyaasadda hayey ayagaa madax ahaa ayagaa ummadda maamuli jiray markii nabi dhintada ilaahay nabi u soo saari jiray siyaasadduna waa ummadda dantooda meesha laga ilaaliyo waa diinka meesha laga ilaaliyo waa nafta meesha laga waardiyeeyo waa maalka meesha laga waardiyeeyo waa caqliga meesha laga waardiyeeyo waa cirdiga meesha laga waardiyeeyo haddii ay marka ayadu sidaas alla ugu talagalay ku socoto oo ambiyaalka iyo dadkii dhaxlay ay gacanta ku hayaan ummaddaas waxaa u badbaada addaruuraat alkhamsa shanta arrimood oo la yidhaahdo diimahoo dhan waa ka midaysnaayeen in la ilaaliyo oo ah diinka in la waardiyeeyo nafta in la waardiyeeyo maalka in la waardiyeeyo caqliga in la waardiyeeyo daroogada iyo qurunka laga ilaaliyo cirdiga in la waardiyeeyo zinada iyo qurunka lala dagaalamo nabiyaalkaa marka maamulkaayay maxaa yeelay shantaa waa shantaa dowladdu inay ilaalido loogu talagalay waa shanta ugu waaweyn arrimaha muslimiinta oo danaha caamka ah markaa dadka dadka ugu qayrka badana ilaali karoo gara kara saas daraaddeeda nabigeenna suuban sala allahu calayh wasalam markuu joogay isagaa imaamka muslimiinta ahaa markii ilaah oofsadayna dhulka korkiisa qofkii u cilmiga badnaa uguna qayrka badnaa aa loo dhiibay oo ku wareegay oo ah abuubakar sidiiq markii ilaah abuubakar oofsadayna waxaa siyaasaddii qabtay dhulka korkiisa inta ku nool qofkii ugu cilmiga badnaa uguna fadliga badnaa cumar ibnukhadaab markii ilaa cumar oobsadayna waxaa siyaasadii qabtay iyo hogaankii muslimiinta inta ummadda muslimka ugu fadliga badan cumaan ibnu cafaan markii cumaan ilaah oobsadayna waxaa qabtay inta noolkii u fadli badnaa cali bnu abi aalib marka waxay ku tusaydaa dariiqaas oo ah siyaasadda iyo maamulka guud ee ummadeed islaamku wuxuu ugu talagalaa dadka ugu fadliga badan ummadda maxaa cid kale ma guda karto mas-uuliyaddaas mana gara karto mana ilaali karto marka ambiyada ayaa hay jiray reer banu israa'iil ayagaa maamuli jiray markii nabi dhintana nabigaa ka mari jiray nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam wainahu shaniya laa nebiya bacdi arrintu waxay tahay aniga nabi igama dambeeyo oo haddii ilaah i oobsado nabigu wuxuu yidhi aniga nabi igama dambeeyo nabi iga dambeeya ma jiro nabiyaalkii waxaa lagu soo qatimay nebi moxamed sala allahu calay wasalam qofkii nebi moxamed ka dambeeyaoo nabinimo sheegtaa waa dajaal waa been badane waa gaal waa qof ibliis oo ilaah iyo rasuul beeniyey nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam wasayaquunu waxaa sugnaa doona khulafaa'u kuwo kala khaliif noqda nabiga sala allahu calayh wasalam abubakaraa ka khaliif noqday abubakar waxaa la dhihi jiray khaliifatu rasuulilaah kii rasuulka khaliifka ka noqday khaliif waa qof qofkii ka horreeyey ka bedel noqday khaliifatu rasuulilaah cumar ibnukhadaabna waxaa la dhihi jiray khaliifatu abibakr abubakar u ka khaliif noqdo oo uu ka dembeeyey cusmaan wuxuu khaliif ka ahaa cumar calina cusmaan uu khaliif ka ahaa khaliif macnaheedu waxa weeye kii ka horreeyey uu ka maray oo shaqadiisii qab waa sidaas ma ahan alluu khaliif ka yahay ilahay cidno khaliifka ma aha waxaa laga khaliif noqdaa laba mid ka mid ah qof dhintay waa laga khaliif noqdaa mid maqanna waa laga khaliif noqdaa ina allaha xayun ilaa waa mid nool laa yamuut mana dhinto gaayb maahna waa xaadir oo daalacanayo samiic basiira ah lagama khaliif noqdo isaga ee dad haddaad maqasho wuxuu khaliif ka yahay kii ka horreeyey kii ka horreeyey marka nabigu wuxuu yidhi salى اllahu calayh wasayakuunu waxaa sugnaa doonaa khulafaa'u kuwo kala khaliif noqda oo madax kala dambaydo weeye fayagfuruuna waa bada doonaa waxaa dhici doona marka dambe inay bataan oo waxaa la rabay hal khaliifaa la rabaa markiiba muslimiinta hal khaliifaa loo rabaa marka dambe fasaada imaana waa badanaya laba isqabse anaa khaliifa iyo anaa khaliifa anaa madaxdii muslimiinta ah iyo anaa saasaa dhece taasoo kale ma laysku daawaa ma laysku fiirsana maya nabigu wuxuu yidhi salى اllahu calayh wasalam wasayakuunu waxaa sugnaa doona khulafaau kuwo kala khaliif noqda fayadfuruuna waa boro doonaa qaaluu saxaabadu waxay yidhaahdeen famaa ta'murunaa maxaad na amrayda hadday bataan oo wada isqabsato ama saddex oo ay bataanoo hal mar ay kooxu timaaddo maxaan samaynaa maxaad na amraydaa rasuulka allaw qaala nabigu wuxuu yidhi fuu oofiye baycata alawali midka hore beecadiisa falawali haddana kan ku xidha hadday laba yihiin midka horeeya khaliifkii muslimiinta ah kan ka dambeeya ha aqbalinina midkaas horeeto midkaas horeeto ah khaliifkii muslimiinta ah kan dambe ma ahan khaliif wey waa baadil beecadiisa xataa beeca haddii lala galay oo ayadoo mid hore joogay kan kale ballan lala galo kan dambe waa baadil ballankiis iyo beecadiis weliba xadiiska muslimku nabigu ku tilmaamay oo uu yidhi fadribuu cunuuqa alaakhiri labadooda mid ka dambeey qoorta ka gooyi ah, ma ahan madaxweyne matiida orod naga tag maahan waa in inta la qabto qoorta laga jara ah, waa inta la qabto ah inta la goyna aa laleeya naga daa dhibka sababtu waxay tahay haddii ay fitan timaaddo fitantu kii hore lagu qabsaday ma ku dhacayba keligiis ummaddo dhanay ku dhaceen markay fitanu timaaddo waxa weeye marka la waayo madaxweyne ummadda waardiyeeya diintooda xuduudda gaalada ka celiya gaalada xuduudaha ka imaanay waddankay taakataaka u qabsanayeen diinkaa baaba'a ah, wax kastaa laga samaynaa waddanka gaalnimo kastaa lagu faafina waddankaa la qabsanaa diintaa kow baaba'e waxaa baabaa nafta markaa fawda timaada waa laslayna markaasaa naftii muslimiinta oo uu nabigu yidhi sala allahu alيه wasalam hal qof oo muslim ah in la dilo ilaahay agtiisa waxaa ka fudud adduunko dhano la rogo taasa meeshii nafta muuminku saas aheed aa kun kun iyo boqol boqol loo dila taasaa imaanayda marka madax la waayo waxaa imaanaya maalka in la dhaco oo isbaarooyinta la samaysto meel walba lagu dhaco hantidii muslimiinta waxaa imaanayda cirdigii in lagu tunto zinadii gabdhihii la kubsado wadooyinku go-aan la safri waayo meel laysku mara la waayo oo la kubsado dumarkii oo cirdigii baaboo waxaa imaanayda caqligii in wax waardiyeeyo la waayo oo qofkii rabaa qaad keeno kii rabee sigeer keeno kii rabaana uu keeno qamro kii rabaana xashiish keeno bal guryaha lagu beero beeraha lagu beero sida maanta waddanka iyagu yihi nuucaasaa dhacayda marka caqligii daroogaa dilayde cirdigiina zinada dilayda maalkiina isbaaro iyo dhacaa dilaya naftiina waa la laynaya diinkiina waa la baabi'ina mar haddii madax la waayo wax ilaashanaya lama ah saas darteeda ma ahan in la daawadee haddii midka horoo joogay uu diinta waardiyeynaya ma ahan waa cadaalad fiiri cadaalad lagama hadlayo cadaalad waa qaali hadduu xoogaa waa faajir laakiin waa muslim xuduudda islaamku ku jira waa qof muslimoo tukanaya diinka waa waardiyeyna xuduudda waa waardiyeyna nafta waa waardiyeyna maalka waa waardiyeyna cirdiga iyo caqliga waa waardiyeyna mid ka dambeeyaa ku qabsaday waa in qoodhan laga jaro oon la sugin si loo ilaaliyo danta ummadda saasaa nabigu amray sal اlahu alay waslm fuu baycat alawali falawali haddana kan ku xiga kaas markuu dhinto amaa kan dambe faadribuu cunuqa uu leeyahay nabigu sal اlahu alay wasalam hadda waa qof diin waardiyeynaya qofaan isaguna waxba waardiyeynayn hadii mid kale ku qabsado isla boodboodaa laleeyahy hadduu rabo hadduu rabo in la ilaaliyo kan dambe laga qabto asagu inuu diinta ilaaliyaha raba diinka inuu ilaaliyo oo nafta ilaaliyo oo mas-uuliyaddii dawlad la yimaado kan dambe waa laga qabana marka laakiin hadduusan waxba ku lahayn oo uusan isagu wax ilaalayn hadda ciidan looma noqon karin qofka ciidanka loo noqonaa oo la garab istaaga waa qof shantii ilaalinaya madaxweyne laga rabo shantii waa inuu ilaaliya hadduu rabo faajir ha noqdo hadduu rabo khamradha cad hadduu rabo wuxuu raba ha ahaado hadduu rabo maalka asagu wuxuu cunay wuxuu qaraabadiisa siisto ha ka dhigto muslimha inuu yahaa shardi koow uuna ilaalinayo waajibaadkii waaweynaa oo laga rabay ee waxaan waxba ku fadhin hadda qiimo male waxaan waxba ilaalayn oo xuduuddii alle wax uu ilaalayo la erag kaasu qiimo male hadda nabigu wuxuu ihi sal اlahu alيه wasalam fiiriya acaduuhu madaxda siiya xaqan xaqooda oo waa maxay addaacatu wanusra waa in la addeeco oo loo gargaaro madaxda haddii lagu qabsado laga celiyo haddii la ydhaha keliga iska celi xuu celin karaa waa kelis waa qofki musiibada timaadda ummadda odhanay ku dhaceen xaqooda siiyo addaacatu wanusra waa inaad addeecdaan haddaysan macaasi anfey macaasi qofna laguma addeeco waa inaad adeecdaan una gargaartaan oo wax alla wixii wanaaga lagu garab siiyo annaga xaqayagiina hadday ku tuntaan oysan ayagu waxna siihayn maalka iyagaa keligoo iska cuna caruurtooday siisanayaan qaraabadooday siisanayaan kursiga qabiil iyo saaxiibtinimaa lagu dhiibaa xaqiina ilaahaa kula xisaabtamaa iska daaya u fiirsa dhegaystaba nabiga acduuhum siiya xaqahum xaqooda siiya fa in allaaha allah saa'ilhum weyddiin doona canmastar ah wixii uu raaciyey wixii uu raaciyey alla kula xisaabtama haddii madaxweynuhu dadka shacabka xaqooda sii diido laakiin muxuu ilaalina waajibaadkii guudoo laga rabi oo kale xuduuddii ilaalina diinkiiu waardiyeyna naftiiu ilaalina maalkiiu ilaalina cirdigiiu ilaalina caqligiiu ilaalina laakiin waa jaa-i ah, irmaan waraabsiu wataa maya ma dhihi kartid xaqaygu ii diiday kiisa siima ma dhihi kartid waa baadil waxa weeyaan xaqaagu waa dan adduun laakiin xaqiisoo la ilaaliyo waa dan diineed diinkiiya waardiyeysba marka kiisa la ilaaliyo saas darteeda waa in danta adduun danta diinta laga hormariya ilaalinta isaga la ilaaliya diinta lagu ilaalina diinka lagu ilaalina saas darteed waxaa la rabaa in diinta teeda iyo dantaas guud laga hormariyo dantaada gaarka oo adduunyada allah kula xisaabtama asage can abi saciidin اlqudri radi allahu canhu ana nebiya nabiga salى اllahu calayh wasalam qaala wuxuu yidhi latatabicunna waad raaci doontaan ood raaci doontaan sanana man dad waddadood kaana ahaaday qablakum idinka hortiin dadkii idinka horreeyey waddadoodiiaad mari doontaan sananku waa dariiqa dadkii idinka horreeyey waddadoodiiaad mari doontaan shibran bishibrin taaka taako meeshay cagta dhiganaad dhigayda wa diraacin bidiraacin dhudhun dhudhun ayaad u raacaydaan xataa low salakuu hadday qaadaan juxra dabin bahalka dabbada la yidhaahdo godkiisa dabbadu waa bahal u eg waralka bahal abeesada abees cagalayda ama masari nuugta mid u eg waa bahal waxaa jira oo weyn oo cagale oo qatarahoo waxa weeyaan dadka gabal abeesay yidhaahdaan dad waxa weyan masari nuugay yidhaahdaan dad abees cagalee yidhaahdaan bahashaas bahal aan ahayn maahan ayada oo xoogaa u eg xoogaa ay u egta waana ka yarta taasaa la yidhaha dabba dabbaa la yidhaha dabba marka soomaali uma hayno sababtoo ah waddanka inay joogtaan baa la isku haysta waddanka ma joogta hor ilaa wixii waddanka joogaa soomaali leh marka middaan ma aha dabbada waaba la cunaa middaan lama cuno middaan lama cuno ogaada middaan lama cuno ha isku cunina middaan marka midaan waxba habanoodaynina maxaa yeelay laba shay isku magacna maaha isku muuqaalna maaha ah, midaan dad baa la yidhaahdaa midaan ah, ah, oo ah kitaabku ka hadlaayo tan annaga noo joogtana waral aa la yidhahdaa isku magacba maaha dad baa la yidhahdaa tanna waral aa la yidhahdaa soo ma jeedi isku hadday muuqdaan iskuma muuqaal eh iskuma muuqaal eh iskuma muuqaal eh marka bal kutulaha macaajimta iyo fiiriya oo soo suureeya iskumana muuqaal maahan oo muuqaalka iskagama eka magaciina ma wadaagaan oo midba magac gaarahu leeyihi haddii lagu yihi dab baa la cunay waral aan la cunay yaa ku yidhi ah, saad iskugu mid ka dhigtay marka marka middaana inay xalaal tahay yaa sheegay middan ah, marka middaan hala hubsado marka nabigu wuxuu yidhi sal allahu calayh wasalam waxaad raaraaci doontaan dadkii idinka horeeya waddadoodii taaka taako dhudhun dhudhun xataa low saraku hadday qaadaan juxra dabbin baalka dabbada la yidhaha godkiisa la saragtumu idinkuna waa qaadaydaan meeshay galaanaad la gelaydaan qulnaa waxaan idhi yaa rasuulallah allah alyahuudu wanasaara dadka aad leedahay waad raaci doontaan ma yahuudda iyo kirishtaanka aan idhi ma yahuudda iyo kirishtaanka ummaddan muslimka oo raaci doontaa qaala nabig wuxuu uhi faman yaa kale yaa kale waxaan sheega waa yahuud iyo nasaare yahuudda iyo kirishtaankaad raaci doontaa saasuu yihi nabi maxamed sala allahu alay waslm fiiri xaafid ibnu xajar fatxulbaariga markuu sharxay wuxuu yidhi qaala ibnu badaal nabigu wuxuu ogeysiiye uclima salى اllahu calayه wasalam ana ummatahu satatabicu satatabicu almuxdathaat satatabicu almuxdathaat bidcooyinka inay raacraaci doonto oo ay bidcooyin la imaan doonto min alumuur wاlbidac wاlahwaa inay la imaan doonto arrimo bidcooyin iyo hawa raacid ah oon diinta ka mid ahayn nabigaa noo sheegay sal اlahu alيه wasalam nabigaa noo sheegay sal اlahu alay waslm kamaa waqaca lilumami qablahum sidii ku dhacday ummadihii ummaddan muslimkee ka horreyday inay ummaddaanuna dariiqii mari doonto aan nabigu noo sheegay sal اlahu alay wasalam waqad andara fii axaadiia kaiirati biana alaakhira sharm wuxuuna nabigu noo sheegay axaadiis fara badanna noogu digay arrinka dambe oo gadaal diinta looga soo danaa shar inuu yahay maahan qayr in gadaal laga keeni karo qayr nabigaa dhammeeyey iyo saxaabadiisa waxaa gadaal diinta looga dari doonaa inay shar tahay nebi moxamedaa sheegay sidaas daraaddeedu wax kastood aragto oon diintii nabiga ka mid ahayn oo aan nabiga diin u ahayn oon saxaabada diin u ahayn oo gabaan diinta looga karanbileeyey gabaan looga daray ogow kayr ma lehe waa shari ah, ma ahan kayr cusuboo la helay waa balaayo diinta lagu soo daray qaybta dambe wax dambeoo gabaan looga daraa waa noocaas waa noocaas ah, mawliidkaana ka mida ah. mawliid mawliid cibaado la yidhaha weligiis nabigu ma maqal dadka dhiga iyo dadka diida intuba markhaatiya dadka dhiga hadda waxay ku leeyihiin nabiga lix boqoloo sano kadib aa la sameeyey hadda u fiirsada lix boqol oo sano waa lix boqoloo sano ogow markii nabiga laga joogo kadib nin la dhihi jiray melikulmudafar oo boqor ahaa ayaa sameeyey le laakiin waa qayb ele gadaal baha laga keenee laakiin balaayo maahane waa qayb culimmada diidaayana waxay leeyihiin lix boqoloo sano ma ahayne saddex boqol iyo lixdan sano markii nabiga laga joogaa horta la sameeyey nimankii faadumiyiintaa sameeye waa la ogi waana balaayo hadduu qayr ahaa lahaa nabigii saxaabadaa samay lahaa nabigii saxaabadu qayr kama tegin marka fiiri maxaa laysku waafaqsan yahay nabigu weligiis ma maqal cibaado mawlid la yidhaha weligiis ma maqal dadka sameeya xataa waa ogi ah, saxaabada weligood ma aysan maqal cibaado mawlid la yidhaha afarta madhabood abu xaniifa imaamu maalik imaamu shaafici axmed ibn xambal afarta madhabood weligood ma maqal cibaado mawlid leeda laftood kuma dhicin wax sheegaaya maba maqal maba jirin wax sheegaaba u fiirsada waxaa laysku haystaa ma qarnigii afraadaa la bilaabay mase qarnigii lixaad aa la bilaabay fiiri goormaa la bilaabay ee waa laisku waafaqsan yahay inaan weligiis nabigu maqan cibaado mawlideeda sal اlahu alay waslm dhammaan xataa culummada dhigaan waxay leeyihiin waa bidco oo horta nabi ma ogeyn saxaabana ma ogeyn waase bidco fiican culummada diidaan waxay leeyihiin waa bidco laakiin bidco fiican maba jirto waa wada balaayo fiiri waa laysku waafaqsay inuu bidcaye ah. ee waxaa la isku haystaa xay tahay bidco fiicanaa jirta iyo bidco fiican ma jirto bidco waa wada balaayo ah, fiirsada meesha hadal waxaa la rabaa inaad wax fahamto mawlid waxaa dhigi jira kirishtaan haddeeray bay soo dhawayen mawlidkoodu soo maha nabi ciise dhalashadiisa haddeeray u dabaaldegi doonaan hadda waa isku soo dhawaadeen labada mawlid u fiir koodii waxa weeyaan waa bishaan dhala doonta miya mid dhala doonta miya labaatan shanteeda waa kuwa ragga yaqan bisha dhala doonta shan labaatankeedii nabi ciisa dhashay leey markaasay waxay dhigayaan haddee wax la yaab mawlidkii nabi ciise kana waa sida nabiga fiiriya nabigu warkuu sheegaa ma dhici karto inuu baaqdo nabigaa ku dhaartay in dadku sidaan raaci doono wuu ku dhaartay nabigu sal اlahu alay waslm iiriya allahu abar wuxuu yidhi xaafid ibn xajar iiriya wuxuu yidhi xaafid ibn xajar waqad waqaca mucdamu maa andara bihi sal اlahu alay wasalam waa dhacay wixii nabigu sheegay badankiisu waa dhacay ummaddii yahuud iyo nasaara in badanaa raacday saasuu leeyahy de waa goorma markuu leeyahy waa qarnigii sideedaad qarnigii sagaalaad weliba noola uu soo gaadhay ah, markaasu wuuu qarnigii sagaalaad wuxuu leeyahay waa dhacday uu yidhi wixii nebi moxamed noo sheegay ummaddii wataas muslimka aheed qaar badan maha dhammaan qaar badana yahuud iyo kirishtaan raaceen wixii nebi moxamed noo sheegay waa dhacay sala allahu alay wasalam markaasuu yihi wasayaqacu baqiyatu daalika inta hartayna waa dhici doonta ah, inta hartay dhammaan waa dhacayda qof kasta nabigu wuxuu sheegay sal la ala yahuud iyo nasaara haddii laga helo hooyadiis mid ku furay jidka dhexdiisa ummadda nabi maxamedna waa laga hela mid ku furay laakiin hal shay a ah ilaahay raxmadiisa oo ummaddan iyo ay ku kala duwan yihiin yahuud iyo nasaara yahuud iyo nasaara dhammaan waa gaaloobeen laakiin weligeed ummadda muslimka wada gaaloobmin weligeed nabigaa yidhi sal اlahu alay laa tazaalu daa'ifatu min ummatii daahiriina cala alxaq laa yadurhu man khaalafum walaa man khadal weligeed laga weymaayo ummadda muslimkaa daa'ifo u taagan xaqa oo dariiqii nabiga ku taagan sala allahu calay wasalam oo aan ogolayn diinta in wax lagu daro in la karambileeyo uma baahna karambilayn yaa karambilayn uma baahna so uma jeedid uma baahna in gadaal wax looga kabo uma baahna waa dhammaystiran qayb u taagan oo ilaalinaysa weligeed diinta laga weymaayo weligeed laga weyni laakiin ayaga dhammaan gaalnima iskugu tagay xadiidkan wuxuu kaloo caddaynayaa ummadda nebi moxamed qaar ka a inay gaaloobayaan maxaa yeele yahuud iyo sooma gaaloobin nabigu wuxuu leeya sal allahu alay slm wallaahi waad raacayda macnaha qaar idin ka mid aha raacayo sooma jeedo taasna maxay ku tusaydaa dadka gabala waxay yidhahdeen ummatu maxamed shirki kamaba dhacaba fiiriy jahliga bal fiir meeshuu gaaray ummatu maxamed ummadda nebi moxamed sala allahu alay waslam wax shirkiya kama dhaco maxaa yeele waxay yidhahdeen saxiix muslimka waxaa ku sugan xadiisu nebigu yidhi sala allahu calay wasalam ina shaydaana qad ayisa an yacbudahu lmusalluuna fii jasiirati alcarab shaydaan waa ka quustay in jasiiratulcarab ay ku caabudaan dadka tukadaan waa ka quustay shaydaan laakiin jawaabta waxay tahay nabigu ma dhihin dadka tukada gabalgaaloobima ma dhihin ee wuxuu idhi shaydaan aan niyad jabayoo quustay goormuu quustay markuu arkay ummaddiiyo tawxiidkii kunkun qabiilqabiil u gelayda islaamkii faafayo markaasuu niyad jab shaydaankuna qaybka ma oga ha qaybka ma oga markii tawxiidka xoogaabayo arka waa muraal jab laakiin kadib in dadgaaloobayaan nabi maxameda noo sheegay sala allah alay slm saxiixulmuslimka waxaa ku taalla qiyaamuhu dhicime xataa talxaqa qabaa'ilun min ummati bilmushrikiin qabaylooyin dhan oo ummadayda ka mid a ilaa ay mushrikiinta biiriyaan qiyaamuhu dhicima oo waxa weeyaan weliba dumarka qabiilada reer dows sanadkii dilkhalasa la dhihi jiray ay saynta ku ruxaan hata u tagaan sanadka inta dul istaagaan qiyaamuhu dhicima soo ma jeedi middeeda kale nabigu markii nafta ay ka dhacday sala allahu alay sl oo la aasay sow aawas dadkii ridooy abubakar aawa dadku la dagaalama muslimiinta intoodii badnaa sooma ridooye aawa xurubu rido dhan kitaab middeeda kale dhammaan kutubaha xadiiska iyo kutubaha fiqiga kitaabu ridda kitaabka ka hadlaaya ummadii muslimka iyadoo islaamka ka baxda ay tahay kitaabkaas o dhan u ka hadla kitaabkaas o dhan u ka hadlay ilaa kitaab la soo roga qaybtaasaa ku taalla soo maa marka waa hadal la yaab leh oo qof waxa weya la yaab lu ku hadlay weligeed waxay ummadda nabi maxamed shirkiba kama dhaco kuma loo nabigeena waxay leeyihi qaara yahuud iyo kristaan raaci doon uley ka warran nabigiiyaale ilaa qaar mushrikiin noqdaan qiyaamo u dhicine culamadii muslimiinto dhanaa ku itifaaqday kitaabu ridda inay qoraan sooma jeed marka waa ah, wax la yaab waa wax la yaab ilaahay hana ilaaliyo eh, ilaahay hana ilaaliyo dad waa tegaah wuxuu yidhi xaafid ibn xajar ibn madaal wuxuu yidhi wa ana diina inamaa yabqa qaa'iman cinda khaasati min annaas diintu waxay ku baaqi noqonaydaa dad gaara agtood waa culummada sunnada ah, culummada ahlu sunna waljamaaca ee diinka saxda u haysta kuwaasaa diintii nabigu agtooda ku soo harayda ee dadka kale waxay u qaybsamayaan labo kuwa gaalooba islaamka ka baxa iyo kuwa islaamkii haysta laakiin bidca ku dara oo iska barxa oo islaamkiioo barxan haysta labadaasay u kala qaybsamaya saasay u qaybsamaya nabigu sal allahu alay slm ilaa toddobaatan iyo saddex oo muslimiin guud ahaan ah toddobaatan iyo laba diintu ka barxantah baraxaa uga jira diin saafiya ma hayaan iyo hal daa'ifon barax u ogolayn diinta intaas waa muslimiintii qaarna waa tegaaba inta islaamka ku jirta xuduuddana waa toddobaatan iyo saddex farqo toddobaatan iyo laba danaxay haystaan dhaydiina hal midaa haysata hal mid midaasna wuu ku tilmaamay waa qolada diin ka dhigata aniga iyo asxaabteedu waxaan diin ka dhigano oo aan diinta karambilayn oo aan diinta gadaal wax uga darin oo aan diinta barxin diinta aan barxin barx uma baahna waa dhammaystiranta waana kugu ilanta waa kugu ilanta waa kugu ilan diinta hal xaraf lagu daro uma baahna rawa الbukhaariyu can usaamata radia allahu canhu qaal qaala rasuululahi rasuulka alle wuxuu yidhi salى اllahu calayh wasalam addaacuunu daacuunku rijsun waa qurun waa cadaabaa loola jeeda haddeer rijsun waa cadaab wey rijsiga laba macnuu leeyahay najaasta qurunka waa la yidhaah cadaabkana waa la yidhaha hadda cadaabaa loola jeedaa meeshaan addaacuunu daacuunku rijsun waa cadaabe cadaabkaasoo ursila lagu diray calaa daa'ifatin koox oo min bani israa'iila ka mid ah ow amase calaa man dad ayaa lagu diray kaana qablakum hortiina ku sugnaa waa isku macno raawigaa shakiye inuu nabigu yidhi koox reer banu israa'iil ha lagu diray iyo inuu yidhi ummadihii idinka horreeyey qayb ka mid ah ha lagu diray ummadihii naga horreyna waa reer banu israa'iil marka waa oo ilaahay ayaga ku cadaabayo inta caasiyeen oo ayaga maaha shurbiyoodka daacun lama yihaah ah, harciga waa xanuun meelaha qofku ka bidido sida dhegta raadkeeda iyo kilkilaha iyo nabarreed ka soo baxa afku madow yahay oo qandho kudul ama xumad wata xumadaasaa qofka karkarina waa lalabano waa mataga waa dhimana tarabtaranayna dadku ugu baabaan waa cudur oo aad loogu halaagsamo wey ah, cudur si khatara ah loogu halaagsamo maaha shurbiyoodkan marka daacuunku wuxuu ahaa cadaab ilaahay reer banu israiil ku cadaabay nabigu wuxuu yidhi salى اlahu calayh wasalam faidaa samictum haddaad ku maqashaan faidaa samictum marka aad ku maqashaan bihi daacuunka biardin dhul falaa taqdamuu calayhi gelinina daacuunkaas dhulaad maqashay waxaa ka dhacay daacuun ha isku gelin ha aadin cagahaaga ku raagsa meeshaada ka joog waidaa waqaca hadduu daacuunkii ku dhaco biardin dhul wa antum idinka walxaal antum idinka bihaa dhulkaas aad ku sugan tihiin falaa takrujuu ha ka bixinina firaaran carari daraaddeed minhu daacuunka aad ka cararaydaan ha ka qaxinina daacuunka lagama qaxee dadkii awal joogay waa inay sabraan qadarka alloo ku dhacayna ku sabraan oysan bixin ha bixin marka lagu leeyahay waa firaaran minhu qofka hadduu safar ama danihiisa ay u timaado waa safri karaan laakiin xanuunka cararid uma bixi karo laakiin dan kale hadday kalato waa safri karo maxaa soo haray qofkii aan awal magaaladaas joogin ama meeshaas ma soo aadi karo ah, ma soo aadi karo oo xanuunka laysqabadsiiyaa culamada kale waxay dha xanuunka laysma qabadsiiyo ee sababta nabigu u diidaa waxay tahay qofka inuu caqiideeyo wax aan sax ahayn hadduu soo aado magaalo daacuun ka jira hadduu soo aado oo daacuunkii ku dhaco wuxuu caqiidaynayaa cudurkii qofkaasaa ku qabadsiiyey caqiidadaasuu ku cadaab mudanaa si marka caqiidadaas uga badbaado waa aadi marka horeba culummada gobol halkaasay mareen ee waxay dhahan xanuun laysma qabadsiiyo culummada gobolna waxay dhahan maya xanuunka qofkaanu hadduu qabo qof kale waa uga soo gudbaa laakiin iskama gudbee idan alluu ku gudbaa u fiirsa waana qowlkaas qowlka miisaanka badan xanuunka qofka qaba in haddaad u tagto waa sabab keeni kara xanuunku inuu soo gudbo laakiin ma aha ayadu arrin iska gudubta waxaana ku tusa inay saas tahay dadka jira meeqa qofa u tagta boqolaal qofa u tagta mid inuu xanuunkii ku dhacaa dhacda intii kale inuusan ku dhicin marka xanuunku asagu daatadiisa iskama socdo laakiin muxuu ku soco karaa idan alle marka waa sabab oo cudurku ku gudbo wey laakiin sababtaas haddaan idan alle la helin ma gudbayo saas daraaddeed meeshii uu joogo ha isku aadin marka oo sababtii ha raadsan haddii sababtii kaa dhul dhacdana qadarka alle ha ka caranee sabar sidaas can caaishata radi allaahu canhaa qaalad caaisha waxay tidhi sa'altu rasuul allah rasuulka allaan weydiiyey sala allahu calayh wasalam cani daacuuni daacuunka baacuunka iiga warramane fa aqbaranii wuxuu ii sheegay annahu baacuunku cadaabun cadaab uu ahaa cadaab yabcahuhu llaahu alla ku diro calaa man yashaa qofku doono cadaab ilaahay ku cadaabo cidduu doono uu awal baacuunku ahaa wa anna allaaha alla casa isagaa qaaliba wajalla isagaa weyne jacalahu baacuunka wuxuu ka dhigay raxmatan naxariis lilmu'miniina mu'miniinta ayuu naxariis uga dhigay see naxariis ugu yahy waaba ku baaba'ayaane bctibaari alcaaqiba min nayli shahaadati اlukhrawiya waxa waya cirinta fiiri ha fiirin hadda qofkaas inuu dhintay laakiin waxaad fiiridaa cirinta dambe wuxuu gaarayaa darajada shuhadada qofka daacuunka shuruudda soo socdo saddexdaa qofkii laga helo ee daacuun u dhinta saddex shardiya laga rabaa haddii laga helo qofkaas wuxuu gaaraa darajada shuhadada darajada shuhadaduna wax fudud maaha marka waa naxariis waa naxariis ummaddan ee cadaab kuma aha jacalahu la wa ana allaha alla casa isagaa qaalib ah wajalla isagaa weyne jacalahu daacuunka wuxuu ka dhigay raxmata naxariis lilmu'miniina mu'miniintu naxariis uga dhigay biictibaari alcaaqiba waa ciribtooda ciribta dambe marka la fiiriyo oo ah min nayli shahaadati اlukhrawiya shahaadadii aakiruu ku gaaraa qof sidaas weeye laysa min axadin nabigu wuxuu yidhi salى اllahu calayh wasalam laysa min axadin qof ma ahaan qofkaasoo yaqacu daacuunu daacuun uu dhaca fii beladii magaaladiisa oo fa yamkutu ku nagaana fii beladii magaaladiisa yaqacu iyo yamkutuya ku tanaasucayaan fii beladi laysa min axadin qof ma ahaanin axadkaasoo yaqacu daacuunu daacuun uu ku dhaca fii beladii beledkiisa uu joogo oo fa yamkutu uu nagaanaa huwa qofkii fii beladii beledkiisa uu ku nagaanaa saabiran xaale u yahay midkii sabra waa shardiga koobaad magaaladuu joogaa daacuun ka dhacay waa sabra argagixima qadarka alluu hoggaansamaa qadaha alluu raalli ku yah waa shardiga koobaad muctasiban xaal uu ajar gurubsana wuxuu u joogayaa wuxuu leeyahay ilaahay qadarkiisan ku sabraa si aan ajar u helo waa shardiga labaad yaclamu xaale uu og yahay annahu asaga laa yusiibuhu inuusan asiibayn oo ku dhacayn ilaa maa wixii maahane kataballaahu alla u qoray lahu asaga waa shardigii saddexaad wuxuu caqiidaysan oo og yahay xanuun iska socdaa ma jiro wax alla u qadaray waxaan ahay inuusan ku dhacayn saasu aaminsan saddexdaas asagoo ah qofkii jooga magaalada daacuunku ka dhacay ilaa kaana lahu waxaa u sugnaada milu ajri shahiidin shahiid ajarkiis wax la mid ah. waa saddex shardi waa inuu horta sabro hadduu argagaxsan yahay yuusanba tegin magaaladii jooga laakiin waa argagaxsan yahy uqusleey haddaad carar laheed waa badbaadi leh hadduu ku dhaco oo uu dhinto ajar helima waxaa la rabaa inuu sabarsan yahay aaminsan yahay in wax alla u qoray maana wax kale aysan ku dhacay waa inuu sabro koo waa inuu ilaahay ajar uga rabo sabarka labo waa inuu caqiidaysan yahay wax alla soo garab maray ku dhici mayaan qadarkii alle waxaanayna ku dhici maya saddexdaas asagoo ah hadduu joogo wuxuu leeyahaan rabaa ajarkii shahiidku fiiriya marka ajarkii shahiidku leeyahay saddexaa soo gelayduu yidhi xaafidku daacuunkii hadduu ku dhaco isagoo sabray oo uu u dhinto ajarkii shahiidku leeyahy daacuunkii hadduu inta ku dhaco uu ka kaco ajarkii shahiidku leeyahy daacuunkii hadduusan bataaban ajarkii shahiidku leeyahy saddexdaas waa isku mid saddexdaas shardi mar haddii laga helo daacuunka amaha ku dhacan ayuu ku leeyay magaaladii daacuunku joogaa qofkan waa ku sabray ilaahu ajar uga rabaa wuxuu og yahay wax alle uusan soo qadarin ku dhici maayaan khalaas ajarkii shahiidka waa leeya sab saddexaa soo gele kii inta sabra daacuunkii ku dhaco u dhinto kii inta sabra daacuunkii ku dhaco oo ka kaca kii inta sabra aan daacunba ku dhicin magaaladuu iska jooga daacunba kuma dhicin laakiin awal waa sabrayo diyaar waa xukunka alleh saddexdooda shahudaday la mid darajadii shayka helay marka taas maxay kutusaydaa caqiidada wanaagsan iyo niyada wanaagsan meesha lagu gaaro qof aysan xataa ku dhicina darajadii shaydka gaara waana niyada marka niyada fiicana dadka kala hormarida can caaishata radia allahu canhaa anna qurayshan qabiiladii quraysheed ahamahum waxaa murugo geliyey sha'nu lmar'ati haweenaydii arrinkeeda haweenaydii maqsuumiyaadkii ee reer beni maqsuum loo nisbeeyey haweenaydii oo reer beni maqsuum haweentaas waxay ahayd gabar oo wax xadday ay ahayd ah, xoogaa dahab ay xaddeen la isku qurxiyo gabar hadde quraysh oo dadkii ugu sharaf badnaa qabaa'ilkii waaweynaa qabiiladii ugu caansaneed carab ka dhalatay wey marka nabiga loo sheegay nabigu haddee waa la ogyahay xukunka alluu marsiinaa tuugna gacanta waa in laga jara maahan toban sana xabsigaa la dhigay waa baadi ma ahan waa la dilay waa baadi waxaa la rabaa allihii abuurtay addoonkan xukunkiisa in la saaro oon xukun banu aadan lagu xukmin gacantuu ka goynaa nabigu sala allahu calay wasalam middaada kale ogow tuugada haddii tuuggii la arka la dilo nabadu imaame haddii xabsi daayin lagu xukumo nabadu imaame haddii gacanta laga gooyo nabada imaane maxaa yaele alla ugu talagalay alla ugu talagalay waa xigmad al haddii la dilo waxaad cadaynaysaa duwada joogsan waxay leedahay shul iyo shal wey ama waa hela ama waa ku tega haba ku talagala ma ku joogsaaya laakiin marka gacanta laga go sao gacan murbuxan uu ummadda dhex maro oo laa waa kaa wa kaa wa kaa qof alla wuxuu arka wuxuu isleeya wargeerina waa la yaqaan nololna waa la yaqaan sidaan yaaba noqon khalaas waa ka hag waa ka nabadgeli waxay yidhahdeen qolooyinka caymaahiinta laadiniyiinta waxay yidhahdeen war haddii gacanta laga gooyo ya u shaqayna bal fiiri cadaalad darradooda qofkan qof wax baranayay labaatan sano toban sano macruur ah soddon sano shaqeeyey toban sano afartan sano jir wuxuu shaqeeyo hal habeenxada kan la dhihi maayo yaa yaa badbaadina fiiriye tuugaas aan wax barayn oo aad dadka kaliya xada ay u doodayo oy leeyihiin haddii gacmaha laga jaro dadka yaa u shaqayna war dadkii shaqaystay oo la dhacay yah yaa xasiina marka kan wadiga u doodayey middeeda kale kansarka qofka qaba xaa gacanta looga gooye ama lubta saw jirka kale in la badbaadiyo maaha qofkan waxaa gacanta looga beyno ummadda kale inay badbaado isaga waa keligiis ah, waa kansar ummadda ku dhex jira soo ma u jeed nabigu marka inuu gacanta ka goynayaa ogaaday gabadhaas oo uusan ku dayhayn waa qurayshyad gabadho qabiil weynay ka dhaato magaceed marka reer qurayshyad waxay dha ceebaan u dhacayda gabadh ayaga ahaa gacanta laga jaray oo tuuga looga jaray waa magaxuma yaa nabiga kala adligoo dhi u ergey ka rasuulka lo baltan u qalle yaa dhihi kara ah, la isweydiiyey anna qurayshan qabiiladii quraysheed ahaman waxaa murugo geliyey shaanulmar'ati haweenaydii arrinteedii haweentii almaqsuumiyati reer bani maqsuum loo nisbeeyey allatii haweentii saraqad xadday waxay xadday xuliya bilaba laysku qurxiyo gabdhaha waxyaala isku qurxiyaan fa qaaluu waxay leedahen man yukallimu yaa la hadlaa fiihaa fii sha'niha arrinkeeda rasuululahi rasuulka ilaahi yaa kala hadlaa sala allahu calay wasalam oo le rasuulka alla ha ka goyn gacanta faqaaluu waxay dhahdeen waman qofkeebaa yejtari u ku dhiira kara calayhi nabiga ilaa usaamatu bnu zaydin usaamatu ibnu zayd aa ku dhiira kara oo kali ah xibbu rasuulilaahi rasuulku midkuu jeclaa ah sala allahu calay wasalam kale oo maanta inta u tabadhigi kara gabadhaas gacantaa ka goyn ma jiraa layidhaah usaamaha loo sheego usaame maanta noogu ergey rasuulka saasaa layidhi fakalamahu rasuulkiiuu la hadlay usaama faqaala rasuululahi rasuulka alle wuxuu yidhi sala allahu calay wasalam atashfacu istifhaam inkaari bimacnaa nafyi a laydhaha istifhaam oo inkaariya ah wuu ku inkirayaa nabigu atashfacu ma waxaad ka ergaynaydaa fii xaddin xad xadkoo min xuduudillaahi xuduudda alle ka mid a ah. ma maantaad iiga soo ergay waa carooday nabigu sala allahu calay wasalam u fiirso uma qaama nabigu waa istaagay fakhtadaba khudbadiiu ku xeel dheeraada fakhtadaba baalaqa fi lkhudbati wey fakhtadaba khudbadiiu ku xeel dheeraaday fa qaala wuxuu uhi yaa ayuhannaas dado innamaa wax kale maan ahlaka waxaa halaagay man dadkii kaana ku sugnaa qabla kuma hortiin annahum ayagu kaanuu waxay ahaayeen idaa saraqa markuu xado fiihim dhexdooda ashariifu qof sharaf leh qof magac iyo maamuus bulshada ku dhex leh oo sharaf leh tarakuuhu waa ka tegi jireen oo gacanta kama goy jirin waydaa saraqa markuu xado fiihim dhexdooda addaciifu qof tabarya qabiilan xoog lahayn iyo qof oo faqiira iyo qof aan xoogaa tabar lahayn markuu waxado aqaamuu calayhi alxadda xadkay ka oodi jireen soo qabta diinka alla lagu oogo xuduudda alle la oogo taas xuduud oogid maaha waa koo xoogaa sulba ilaashayda lama yidhaah waxaa la rabaa diin oogid waxaa asaxa sharciga ilaahay dadka u simay diinka alle dadka u simay midka boqorka la dhashay iyo midka dadka ugu fog midka qaniga ah iyo kan faqiirkaa kan qabiilka badan ka dhashay iyo midaan qabiilkiisaba noqoon keligiis iska socda sharciga ilaahay waa isu ilaahay waxaa loogu kala dhow yaha alla ka cabsi waxaa la rabaa qofkan hadduu xad ilaahay galo khalaas isku mid inay yihiin markaasaana la fahmi karaa in diinkii la fulinayo waxaa la rabaa ninka imaamka ah kan dadka ugu dhow kan ciidankiisa kan wasiirkiisa iyo kan shacabkaa inay isku mid yihiin qofku markuu diinka alle meel uga dhaco sharciga ilaahay la wada marsiiyo waa lagu qanci karaa waxaana loo fahmi karaa diinka alloo la dhaqan gelinayo laakiin kan ciidankayga lama taaba karo kan qaraabadayda lama taaba karo kan waxa weeyaan laakiin mid kaleo miskiinoo looba ooyaana qabo xadka alle ka aafi diinka alle ku dhalan ah, qayraa imaanaayo kuwa kalena shaqfasha geli kilkisha ka bixi hoosteeda eber waayo meeshaas meeshaas diinku dhaqmidu ma taalla markaa diinku dhaqmiddu waa sidaa nabiga fiiriya sala allahu calay wasalam nabigu waa dhaartay fiiriya wuxuu yidhi waaymullaah ilaahay barakadiisay qasami dhaartaydu ahaatay waaymullaah waa mubtada qabarkiiyo maxduufka qasami waaymullaah barakada ilaahay qasami dhaartaydu ahaatay low ana faatimata binta muxamadin haddii faatimada inan muxameda waa gabadha nabigu dhalay sal allahu alay wasalam saraqad ay xadi laheed laqadactu yaddaha gacantan ka jarin firi quraysh haddii lana waa qurayshiyad waana inan nebi moxamed sala allahu alay wasalam waa saxaabiyad soo ma jeedin taas hadday xadi laheed gacantan kow ka siila qabiil iyo qaraabo iyo madax uu dhow yahay midna lagu badbaadi maa xadka alle saas weeye cadaaladda soo ma jeedin marka halkaas maxaad garatay xuduudda alle lagama ergeeyo qofka hadduu xad galo waxbuu xaday qamruu caday waa ridoobay xad alluu galay lagama ergeeyo saas waxaa ka duwan u fiirso qofku hadduu qof dilo qisaasaa la yidhaha xaqullahi maa waa xaqul waa ka ergey karta laakiin xaad waa ergeyne maahan hala qariyo waxaad dhihi kartaa waa xaq banu aadan leeyahay in qofkan la dila soo maahan dadkii xaqa lahay bari war diyada naga qaata qisaasta naga daayo waa dhici karta ah, weliba qofku marka la dhihi karo waa qof aan shar awal lagu oqono sharwado ahayn laakiin ay marka xumaatay ah, culmadu saas yidhahda ee qof khabiif ah oo isbaaro taagnaa jiray oo dadka laayay inaad waxa weeyaan tidhaahdo yaan la qisaasin taasu sax maa shartiyaad ugu kaalmayna laakiin qofay marka xumaa kartaa qofuu dili karaa waa bannaan tahay dadka xaqooda leh inta loo tago in la yidhaha walayaalo qisaasta naga cafiyo biyo naga taas waa bannaan waa xaqay leeyihin Ah, laakiin maxaan banaanayn dhabarka la mariyo oo la yidhaahda maya adbasharaad ii diidda maanta saalim maanaa lagu bilaaba ah, sharciga fulintiisa maanaa lagu bilaaba oo yaa lagu bilaaba ma geedaha lagu bilaaba mise weligiisa la dhaqan gelina ilaa qof aan dadka dhalan lama arkeen qof walbaa markuu inta dhabarka marsado yidhaa maanaa lagu bilaaba inaa lilaahi ama se la qaryaba oo la yidhaha diyaaradda raac ka arqax ah, ogaada qof kastoo qof muslima dilay qofka qariya ama dhoofiya ama meel u dalooliya ama ka qayb qaata lacnadii alla ku dhacayna xadii saxii muslimka fiiriya lacana allaahu man aawaa muxdian nacalad allaha ku rido dembiyaha qofka soo dhoweeyey naxariista allaha ka durjiyo nacalad ah, allaha ku rido naxariista allaha ka durjiyo dembiye qofka soo dhoweeye qof dembiileah oo qof dilay muslim ah qofka qarinaya qofka baalka gelinaya qofka fakiraya nacalad allaha ku rido naxariista allaha ka durjiyo nabigu saasuu leeyay sal la waxaa bannaanoo keliya qofka inta la qabto in la yidhaha r hadduu qof fiican aha oo aan qof dilaaya oo dadka dulmiye ahayn oo mar wax ka xumaadeen in la yidhahdo war diya naga qaato oo qisaasta naga daayo day diidaanna loo daayo day diidaan taas sharcigu waa guli maya maya maya gaala wax looma dhiibto gaalo wax looma dhiibto marka waa noocaas rawa الbukhaariي can ibni cumar radي الlaahu canهuma ana rasuul اlahi rasuulki ilaahi salى الlahu عalيه wasalam qaala wuxuu yidhi rasuulkii alleh baynamaa waqti rajulu nin yajuru uu jiidayo isaarahu hoosguntigiisa ama macawistiisa min alkhuyaraa'i kibir daraaddiis nin isagoo waxa weya isqaadqaadayo oo faajeertamayo oo marada dhulka ku jiidaya khusifa bihi dhulkiya lala gooy fa huwa ninkaasu yatajaljalu waa sii hanjaq hanjaqlaynaa fil ardi dhulka dhexdiisuu ku sii hanjaq hanjaqlaynaa ilaa yowmialqiyaamati maalinta qiyaamaha ilaa laga gaaro nabigu wuxuu yidhi sala allahu calay wasalam hadda ka hor nin aan marada dhulka ku jiidayay marada muslimka shanshada dhexbartankeeday ku joogtaa dhulkiiu maradii dhigay dhulkuu ku jiidaa ku xaaqa markaasuu kiyir iyo isla weyni isqaaqaaba asagoo saas isku qaadqaadaya aa ah, ilaahay dhulka la jaray ninkaas ilaa qiyaame laga gaaro dhulkaa la qaad maalin walba hoos u la qaad halkii joogima ta hal mara laqay hoos joogima maalin walba waa lasii cadaabaa dhulkaa la qaad haddana waa la qaad haddana waa hoos u socaa ilaa qiyaamaha laga gaaro dhulkaasii la qaad waana kibirkii marada muslimku aanqawga ma gaarto ogaada waa mutakabir qofka maradiisa aanqawga gaarsiiya waa kibiraani waa qof kibrey sowma jeedin ninkaasna waxay culummadu waa gaalkii weynaayo qaaruun sida ilaah yidhi fakhasafnaa bihi wa bidaaihi alard asaga iyo gurigiisiiba dhulkaan la jarnay ilahy isaga iyo gurigiisiiba dhulkaan la goynay u fiirsada marka halkaas waxaa laga qaata marada ninka muslimka ah shanshada dhexbartankeeday ku joogtaa ilaa aanqowga inta ka koreeyana waa u bannaanta waxna waa sunno waxna waa mubaax shanshada dhexbartankeedu waa sunnadii marada ilaa aanqawga laga gaarana waa mubaax waa u bannaanta aanqawgu marada xaq kuma leh lama gaarsi isaga lama dabooli karo xaq kuma leh marada wixii hoos uga dega waa naar waxaana lagu yaqaanahayla culammada muslimiintu dembiga inuu kabiiro yahay iyo inuu saqiiro yahay waxyaalaha lagu yaqaan waxaa ka mid a ah. haddii la yidhaha dembigaas qofkii gala cadaabkaasuu leeyahy ama la yidhaahdo adduunka saasa loo ciqaabo dembigaasu saqiiro maahan waa kabiira waa dembi weyn nabigana axaadiis aad u badan ayaa soo aroortay oo uga digayo waxaa ka mid ah axaadiista soo aroortay xadiidka abi saciidin اlqudriy nabigeenna suban wuxuu yihi salى اllahu calayh wasalam isratulmumin isratulmumin isradu waa hay-at liza ninka muuminkaa macawistiisa ama hoosguntigiisa ama qamiiska waa marada hoose maradiisa hoose ilaa ansaafi saaqayhi labadiisa shasho kala barkooda halkaasay ku joogtaa muumin maradiisu waa halkaas muumin hadduuba yahay ilaahay rumaysan yahay maradiisu waa shanshada dhexbartankeeda markaasuu nabigu yidhi salى اllahu calayه wasalam wamaa asfala min alkacbayni labada anqow ama labada kuraame wixii ka hooseeyaana huwa fi naar qofkaasu naartu ahaada ah, mahan marada alcadaaba waa saaxibu fow ah, qofka maradaas wataa naartuu ahaaday saddex goora nabigu ku celshay naartuu ahaaday naartuu ahaaday naartuu ahaaday markaasuu nabigu wuxuu daba haddana laa yandurullah ilaahay naxariis ku fiiri ma aakiro ilaa man jara qofka jiida isaarahu hoosguntigiisa badaran kibir daraaddiisa ilaahay naxariis ku fiiri ma qofkaas alle wuxuu ka sugaya cadaab iyo carab xadiiskaas imaam axmed aa wariyey ibnu maaja waana saxiix xadiis labaad nasaa-iya wariyey min xadiidi xudayfa nabigu wuxuu yidhi salى اllahu calيه wasalam walaa xaqa lilkacbayni fi lizaar wax xaqa uma sugnaan labada aanqow xagga hoosguntiga ama macawista macnaha marada hoose ama hoosgunti ama macawis ama qamiis ama sarwaal ama bandaloon marada hoose aanqawyadu xaq kuma leh kuraamuhu waxba kuma laha lama gaadsii karo lama gaadsii karo soo ma jeedi xadiiskaasna waa صaxiix bukhaari wuxuu wari min xadiiثi abi hurayra nabigu wuxuu yihi salى اllahu عalيه wasalam maa asfala min alkacbayn min alizaar fa fi الnaar wax allo wixii hoos guntiga waa marada hoosoo dhan labada anqa wixii hoos uga degaa naartuu ahaaday qofkaas naartuu gela bukhaariyaa wariyey halkaas axaadiistu waa cadda macnaheedu laakiin culummada gobolaa waxay yidhaahdeen waa imaamu nawowiye qofka maradiisa anqawa ka hoos mariya labaa loo kala qaada inuu marada u jiidayo khuyalaa iyo kibir iyo inuusan kibir u jiidayn labaa loo kala qaado haduu kibir u jiidayo waa dembigaas weynoo kabiirada xaaraamta haduusan kibir u jiidayno waa karaahiya xaaraam ma ah maxaa yeelay qofka kibir u jiidaa la yidhi saasaa la yidhi man jara thawbahu khuyalaa qofka maradiisa u jiida kibir lam yandur illaahu ilayhi ywma alqiyaama culummada qaar kale sida xaafid ibnu xajar iyo ibnulcarabi almaliki waxay yidhaahdeen haa waa sax qofka maradiisa kibir aan u jiidin haddee dembi maba ku dhicin laakiin xaa la yidhaha horta kibir waxaa la rabaa kibirka in la xadeeyo wax wax lagu xadeeyana waxa u fiican warkii nebi moxamed sala allahu alay wasalam nabigu wuxuu yidhi kibir maxaa la yidhaha alkibru badaru اlxaqi wa qamdu الnaas kibir waxaa la yidhaha laba shay in aad xaqa diiddo u hogaansami diiddo marka lagu sheego iyo dadka inaad yasto labadaasaa la yidhaha kibir fiiri marka hadda maxaan ogaanay dhammaanteen marada ninka muslimka halkay ku joogtaa shanshada dhexdeeda qofkii markuu saas ogaado hadduu asagu uu u hogaansami waayo oo idha maya aniga taas ilama dabcoona aanqowgan ka hoos marina haadaa mutakabir waa kaasaa mutakabir waa kaasaa kibiraanigu nabigaana ku tilmaamay qofka hadduu marada meeshii sharciga ahayd ka xirto oo ay ka baxsatoy hoos uga dhacdo oo markuu arka uu soo qaado mutakabir maahan wax dembiyana male maxaa yeelay asagu waa hogaansamay markii qalad ka dhacna oo iska celina qaladka waxaa qaarka yidhi qalbiga haddaadan iskala weynayn dhib ma leh waxaa noo daliilaha yidhaahdeen xadiidka abu abubakar nabi uga hadlaayey oo bukhaari u wariyey fiiriya laakiin xadiidka asaga akriya abubakar xadiidkiisu laba kee ahaa marka hore miyuu xukunkii nabiga u hogaansami diiday markaasuu aniga kidn jiro mase nabigu u hogaansamaa maradu markay ka dhacdana waa soo qabanaya labada kee aha ilaa waxaa la rabaa xadiidka la deliisha la fiiriyo lafdigiisaan akraynaha fiiriyo cabdullahi bn cumar wuxuu yidhi nabiga sal اlahu alay wuxuu yidhi man jara thawbahu khuyalaa qofka maradiisa u jiida kibir lam yandur illaahu ilayhi yowma alqiyaama maalinta qiyaamaha ilaahay naxariis kuma fiiriyo qaala abubakrin abubakara wuxuu yidhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow inna axadda shiqay isaari maradayda hoosguntigaa labadeeda daraf daraf ka mid ah yastaqii hoosu iga dhaca ma ahan anaa hoos geyna ilaa annii fiiriya ilaa annii laakiin aniga atacahadda waa ka warqaba markay hoos u dhacda daf aan leey waxaa qaarka dambe u dhuubnaa abubakar marada macawista marka ma ceshaan markuu xidho darafa hoos u dhaca qaarka dambe u dhuubna markaasuu soo qabana mar alla markuu dhacna waa qabana ilaa anii atacaahad laakiin anigu waa ka warqaba huy hoosu iiga dhaca waa ka warqaba soo qabana nabigu wuxuu yidhi salى اlahu calيه wasalam lasta miman yasnacu khuyalaa adugu mati dadka kibirka u samayna mati maxaa yeelay markii hore haddaad ilaahay u hogaansanto maradii meel sharciga ka xiratay haddaad aragtay inay kaa dhacdaan aad soo qabatay ee mutakabir mati mutakabir waxaa la dhaha diinka inta loo sheegay meeshii nebiga diidoo meel kale doortay markuu soo tolo ayuuban xagga taguleeya surwaalka halkaas yimid aan qawguba ka hooseeyaa isagaaba ka hooseeya surwaalkaa soo ma jeed isagaabaa ku toshayba isagaaba ku doortay waa kaasaa mutakabir fiiriya culummada muslimiintu waxay ka yidhaahdeen marka ibnulcarabi almaliki wuxuu yidhi laa yajuusu lirajuli qof ninka uma banaana an yujaawisa bithawbihi kacba inuu aanqowga ama kuraamaha uu hoos uga rido dhaafsiiyo maradiisa oo wayaquula uu yidhaahdo laa ajuruhu khuyala anugu kibir u jiidi maah uu yidhaahdo u fiirsada ma cad ta marada hoos geysto inuu yidhahdo anugu kibir u jiidi maah been badana duusan kibir u jiidayn baa hogaansama ilahay u hogaansama ma banaana wuxuu yidhi wa inamaa haadalwaciidu shadiid goodigan daran ah, wuxuu yidhi laa yajuusu uma bannaanan lirajuli ninka an yujaawisa bihoobi maradiisa inuu dhaafsiiyo kacbahu aanqawyada oo wayaquula u yidhahda laa ajuruhu jiidima khuyalaa kibir li'annahu qofkaas oo maradiisa caanqawga dhaafsiiyey qad tanaawalahu xadiisku waa gaaray lafda xadiiska lafdigiisi uu ku dhacay ah, dadkii nabigu naarta u ballan qaadayuu soo galay xugman xagga xugun ahaan waa soo galay qofkaana soo ma jeedin walaa yajuusu ma bannaana liman qof tanaawalahu lafdu lafdigii xadiisku qof uu gaaray xugman an yaquula inuu yidhahdo laa amtailhu anugu fartoomi maa oo qaada maa xadiiskan xukunkiisa ku dhaqmi maa maradayda kor u qaadi maa ma dhihi karo maxaa yeelay wuxuu leeyahay lianna tilka alcilla cilladaas oo kibirka laysat fiya aniga iguma jirto waxaa loo diidaya marada inuu jiido qof cilladaasu ku jirto aniga ciladaas iguma jirto ma dhihi karo maxaa yeelay fa innahaa kelimadaasu dacwa waa sheegasho hayru musallamatin aan loo daynayn waa wax uu iska sheegtoon loo nabadgelinayn bal idaalatu fiiri dheeraynta uu dheereeyey daylahu maradiisa faraqeeda daalun wuxuuba tusaa calaa takaburihi inuu isla weyn yahay a hadduusan isla weynayn allu adeecilaya rasuulkiisa fiiriy alla y rasuul adeecil xaafid ibnu xajar fatxulbaariga wuxuu yidhi wa xaasiluhu warka khulaasadiisa ana alisbaala waa juska tobnaad laba boqol toddobaatan iyo shan fatxulbaariga juska tobnaad laba boqol toddobaatan iyo shan wa xaasilu warka xaasilkiisa anal isbaala isbaal waxaa la dhaha maradu anqawga ka hoos marta yastalzimu waaba keensaaba alquyala isla weyn firi waa islaazimaya maba isfaaruqaan haddaad marada hoos u dhigto mutakabiraa tahay ula xaafid ee inta hoos u dhigto aniga mutakabir maahi wax jira maaha beenaalaad waaba waa islaazimayaa waa keensanaaba wuxuu yidhi walow lam yaqsid khuyalaa yuusanba u qastin isla weynin hadda qamradu waa xaaraan soo qamradu waa xaaraan ka warrama qofkii yidhaahda inta iska kabadan yidhaahda waxaa la diidayaa qofku markuu wareero marqaamo zinada iyo dhiigga muslimka iyo ku dhacayee anugu ilaahiya igo ina adkaar ku akriyaa rabaa inta soo jeeda caaw subxaana allah subxaana allah ya dembiga badbaadiyo horta kamrada waxaa la yaan lacadi ma caday ha dembiga waaley ma dhihi karo anugu sooma gelaayo dembiga ha shiikheeni sheekh maxamed macalin allah janno ku abaal mariyo aa su-aal kuwa u soo qareen sheekh qaadka qaadka anugu habeenkii waa cunaan laakiin ujeeddadaydu maahan inaan ku zinaysto ujeeddadaydu waxay tahay salaatuleyl salaatuleylka inaan ka seexan waxaan weli igu soo raca marka jawaabtii qiimaheedu wuxuu yidhi salaatuleylka jannada lagu galaa maaha mid darooba kaa keento inuu ku caddaado inaad hurdi weydo ee salaatuleylka jannada lagu galaa waa mid cabsi ilaahay hurdada kaa soo cilixili hurdada waa in hurdada cabsiyu kuu diiday ee darooda hadday hurdada kuu diiday qiima ma leh qiima ma leh markaasuu aayaddii bal fiiriya qur-aanka tatajaafaa junuubuhum can ilmadaajic dhinacyaalkooda dhakaanu jiifyada ka soo carara maxaa dhacay khawfan wa damacan cabsi ay cadaabka ka cabsanayaan iyo damac ay jannada damcayaan war qof cabsi la hurdi waaye alla qayr u ballan qaado ee qof daroogo la hurdi waaye alla waxba qayr uma ballan qaadin ah, marka mar haddaad ficilkii samaydo sideeda ficilka xaaraanta niyo uma baahno mas'aladaas fiiriya shaygu hadduu xaaraam yahay niyo kaama rabo waxa niyada u baahno waa daacada ah, wixii daacaa niyuu rabaa laakiin inta xaaraan samayda inama alacmaalu biniya anuu inaan tasbiixsadaan raba qaadkan xuna anuu marada waa jiida inama alacmaalu biniya anuu waxa weeyaan marada waa jiida nabiga u hogaansami maa laakiin kibirguma jiro aniga heesta waa dhegaysana inama alacmaalu biniya laakiin aniga xumaan kama rabo war inama alacmaalu biniya daacay ka hadlay xumaanta haddii shaygii lagu yidhi dembigaas qofkii sameeya cadaabuu leeyahay haddaad samaydo cadaabkii ad leeda niyo uma baha soo ma jeedo wuxuu yidhi xaafid ibnu xajar walow lam yaqsid ilkhuyala yuusan bikibiru qasdini hadduu ficilkii sameeyo ah, dembiguu leey wayu'ayidu waxaa xoojinayu kuhi macnahaas ilaa marka la iskhilaafo labada macno kitaabkii sunnada lagu miisaamaa macnaha ah haddaadba jiiddo kibir waa kugu jiraa macnahaas waxaa xoojinaa maa xadiidkii akrija uu soo saaray ibnulmaniic can ibni cumara fii anaa'i xadiiin rafacahu xadiis nabiga uu kor yeelay nabigaa wuxuu yihi sal اlahu calيه wasalam iyaaka wajara اlizaar waan kaaga digayaa maradaada hoose inaad jiiddo fa ina jara alizaari min almakiila maradoo la jiidaa kibirkay ka midta ka warrama nabigaa yidhi sal اlahu alay marada oo la jiidaa kibirkay ka midta ka warran haddaad tiraa waa jiida kibirna maaha sow nabi beenin maaha waa nabigiiod ka hortimi nabiga adu waxaa leedaha aniga waa jiida kibirna iguma jiro nabiga wuxuu le sideedaba marada la jiidaa kibirkaiyo ka war si cad aad nabiga marka uga hortay wuxuu hi xaafidku arrinta labaad qaaraa waxay xujaysteen qaaraa waxay xujaysteen marada oo la jiido ah, marada oo la jiido waxay u xujaysteen qaarkood xadiiska abubakar wax xujo uguma sugna laba arrimood midda koowaad abubakar nabigaa taskiyeeyey inuusan kibir u samaynayn adiga yaa ku taskiyeeyey isla weyniga inaad tidhahdo aniga kibir uma jiro falaa tusaku anfusakum huwa aclamu biman itaqaa arrinta labaad abubakar maradiisa waa ka warqabay waa soo jiidaye ee asagu inta sharciga khilaafo meeshii xaaraanteed kama xidhan jiri waana soo akrinay xadiiska lafdigiisa marka waa arrin aad u muhima sidaas daraaddeed xaafid bn xajar fatxulbaariga juska tobnaad laba boqol lixdan iyo toddoba wuxuu yidhi fiihi xadiidka abubakar fiirihi xadiiska abubakaru kuu caddayna si aan lagaaga qaldin xadiidka abubakar waxaa ku sugan annahu laa xaraja wax dembiya kuma sugnaa calaa man jara isaaruhu qofkii maradiisu hoos u dhacdo bikayri qasdi isagu isagoon u qasdin isagu ma qastin iyadoo hoos u dhacdo marku arkana waa qaari qofkaasuma dembaabin ma dembaabin waxaa waajib ku inuu ka warqabo laakiin والله سبحانه وتعالى أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد